bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab man اntasra min ظulmه baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man intasara <coughs> qofkii ka gargaarsado yani min dulmihi dulmigiisa ka gargaarsado oo inta la dulmiyey ayuu qofkii ka aarsaday aarsigaasina marka xaqnimadiisu wuxuu ku egyahay inuunan dhaafin intii isaga la dulmiyey uunan ka badnayn haddii uu ka bato qofku markaas dembi buu yeelana alla wuxuu leeyahy walaman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil jid markaa lagu ciqaabo ma leh qofkii markaa yacnii aarsado oo qofkii ka aargoosto markii la dulmiyey kadib ayb shardina marka waxaa ah cadamu اlictidaa waa inuunan xad gudbin ayb qaala xadahanaa ibraahimu bnu muusaa qaala akhbarani bnu abi zaa'idata wahuwa zakariya bnu abi zaa'ida qaala akhbaranii abi yaxya bnu zakariya bn abi zaa'ida qala akbaranaa abi can khalid bni salma wahuwa saduq rumiya bilirjaa wa binnasbi rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad wamuslim wاlarbaca can khalid bni salma can اlbahiy bahiy waa cabdullaahi albahiy mawla muscab bni الzubayr saduq yukhdi عن curwata عن عائشة رضي الله عنها أن nabiya sala الله عليه waali وسلم qaala lahaa nabiga wuxuu ku yihi caaisha duunaki fantasirii yani gargaarso sokada yacnii qisadana marka xadiidka soo socdaa aada u faahfaahin doono oo hadda intan marka waa qeyb yar oo xadiidka soo socda ka mid ah xadiidkan ibnu maajah kitaabu nikaax buu kusoo saaray maxalushaahidka marka nebigu wuxuu yidhi duunaki fantasiri wuxuu amray marka inay gargaarsato oo ay aarsato wixii iyada markaas la yeelay intisaarku marka waa bannaan yahay haddii uunan xadgudub lahayn ayb taasaa marka laga qaadana ayb marka duunakina waa liliqraa iqraa ahaan marka macnuhuna wuxuu yahay imtanicii miman dalamaki wa aadaaki iska celi oo yacnii qofkii ku dhibay ama ku dulmiyey iska celi oo ka gargaarso saasay ka dhigan tahay qala xadaثna alxakmu bnu naafic wahuwa abulyamaan qala akbarana shucayb bnu abi xamzata can الzuhriyi qaala riwaayaadka badanaa alxakamu bnu naafic shucayb ka wariyey waa munaawala aadna bukhaarigaa u badsaday sanadkan qaala akhbaranii moxamed bnu cabdiraxmaan bn اlxaariث bni hishaam ana caaishata qaalat arsala aswaaju الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga xaasaskiisa waxay soo direen faatimata gabadhii nebiga faatima ila nabiyi bay usoo direen salى اllahu عalayhi wasalam fasta'danad faatima nebigay ka idin dalbatay wanabiyu sal lla ly slam nebiguna maca caaishata ishata uu la joogo radia allahu canha fii mirdihaa go-eeda uu kula jiro faadina lahaa waa u idmay fadakhalad waa soo gashay faqaalat waxay tihi ina aswaajaka xaasaskaaga arsalnanii way isoo direen yas'alnaka waxay ku su-aalanayaan alcadla cadli fii binti fii binti fii binti abi quxaafa yacni fii binti bni abi quxaafa abubakar gabadhiisa sha'niga ku saabsan xaasaskaaga kale cadaalad bay ku warsanayaan nebiga maa cadaalad ka tegay marka maya cadaaladda nebiga kama tegin laakiin maylka qalbiga iyo jacaylka iyo isaga cadaaladda kuma jiro qofka awooddiisba maba ahan banaa saddex xaas ama laba xaas ama afar xaas jacaylka qalbiga inuu ka simo suuragal ma noqon karto marka yacnii nebigana sal ll ly slam markii la su-aalay dadka ugu jeceshaa abubakar buu yidhi naagahana ayaad ugu jeceshaa caa-ishuu yidhi marka iyada marka kuwaas waaye kuwa ay rabaanay su aalanayaani xaqoodii nebiga kama weynin salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi bal culimadu waxay yidhaahdaan isaga qasmiga iyo inuu haweenka uqaybiyo kuma ahayn ayb laakiin min xusni khuluqihi baa u qasmiga samay jiray haddana turji man tashaau minhuna watu'wii ilayka man tashaa waman ibtagayta miman cazalta falaa junaaxa calayka aayaddaasaa marka nebiga sidii la doono inuu yeeli karo lagu amray haddana ma yeelinoo waa u cadaalad falaya qaala wuxuu yidhi ay bunayatu gabadhayday atuxibiina ma jeceshahay maa uxibu waxaan aniga jecelahay qaalat balaa inaanan jeclayn iska daaya waa jecelahay qaala waxa uu yidhi fa faaxibii haadihi tan jeclow waxaan aniga jecelahay ma jeceshahay haabay tiri middan caa-isha a jeclow saasuu ku yidhi ayb marka waxaa laga qaadanaa caaisha nebiga mansilada ay ka joogtay muslimkana mansiladaasay ka joogtaa oo waxaa weeyaan almubara'atu min fawqi sabci samaawaat aayaad baa kasoo degay sha'nigeeda ee nebiguna sidaan buu yidhi camr bnu lcaas ayaa su-aalay dadka rag ayaa ugu jeceshaa abubakar nimankana haweenkana caa-isha ayuu yidhi manaaqibteedana aad iyo aaday u fara badan tahay ayb xadiidka marka wuxuu radin ku yahay shiicada ama raafidada oo iyagu marka xaasaskii nebiga ay ka nabadgeli waayeen oo iyagu markaa yacnii caa-isho inta ay ugu horeyso iyo xafsa iyo aada u caayaan dayb nebigiina marka sidaan buu leeyahay qaala fa axibbii haadihi midaan jeclaaw faqaamat way istaagtay fakharajad waa baxday faxadatathum way u sheegtay faqulna waxay yidhaahdeen maa aghnayti cannaa shay-an waxba nooma tarin waxba ma aadan deeqin xaggeena farjicii ilayhi u laabo qaalat waxay tihi wallaahi baan ku dhaartay laa ukallimuhu ma la hadlaayo nebiga fiihaa caa-isha shanigeeda abadan weligeed fa arsalna zaynaba zaynab bay direen zawja nabiy sala ll slam ahayd zaynab binti jaxash bay direen fastaadanad waa idin dalbatay faadina lahaa waa u idmay faqaalat lahu dalika sidii bay ku tiri wa waqacat fiya caaisha marka waxay tiri waa igu dhacday oo yacni waa igu baxday markaas yani markaasay igaartay aniga de waxaa haween la isla qaba ka yimaado oo kale yaa ka yimid zaynab marka e, way igaartay bimacnaa aniga ayay wax iga sheegtay ayb wa waqacat fiya zaynabu way igu dhacday tasubunii iyadoo icaynaysa marka fadafiqtu waxaan gudagalay anduru inaan nebiga fiirinayo ma aan sugaayo fadafiqtu waxaan gudagalay anduru inaan sugayo hal ya'danu linnabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga ma ii idmayaa falam azal ma aanan ka tegin xataa caraftu ilaa aan gartay ana nabiya sal l slam nebiga laa yakrahu inuuna nacaynin an antasira inaan aarsado waa sugay marka cabaar baan nagaaday in nebigu bal ii idmo sidaa inaan ahay kama zuulin ilaa nebiga qaraa-in aan ka fahmay in uu markaa yacni dhib uunan u arkaynin inaan aarsado riwaayadii horena maxay tiri nebigaaba amrayo duunaki fantasiri gargaarso ayb fawaqactu bizaynaba ayaan ku dhacay falam anshab maba nagaaninba an adkantuhaa ilaa aan sugay iyada dhanba dhulka ka dhigay yacnii hadalkii baan marka ku ifxaamiyey waa waa aftiray ayib waa xarkajiyey marka xataa falam anshab ma aanan nagaanin an adkantuhaa intaanba ka xarkajiyey waa xarkajiyey halabatan yani waxaan ku xarkajiyey adkaansho fatabasama rasuulu llahi sal ll ly slam nabiga waa dhoolla caddeeyey uma qaala wuxuu yidhi amaa inahaa ibnatu abi bakrin iyadu wuxuu yidhi abubakar gabadhiisa waaye haweentani marka kartida ku jirtay iyo siday u aarsatay abubakar waa dhalay yuu yidhi marka ayb xadiidkanna bukhaari kitaabu lhiba ayuu kusoo saaray muslimna waa wariyey sidoo kalena macalushaahidkana qofkiina waa aarsan kara haddii isaga wax la yeelo lagu bilaabo waa aarsan karaa laakiin aarsi waa laga fiican yahy walaman sabra wagafara ina dalika lamin casmi اlumuur ayb taasaa marka fadli badan wajazaau sayiئati sayiئat miluha faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah laakiin xadiidkani wuxuu tusaa inay bannaan tahay intisaarka ayb laakiin intisaar iyo cafis yaa fadli badan cafiska leanna nebigu saas u ahaan jiri man taqama linafsihi nebiga weligiis naftiis uma aarin wuxuu u aari jiray ilaahay dartiis un hadii wax laga galo de nafta nebiga naf ka fiicanna ma jirto taas ayb ictidaagana marka dabcan in la waayaa shardi haddii ictidaa la helo qofka dembi buu ku jira dabcan baabu lmuwaasaati fi الsanati wاlmajaacati baabu bayaani xukmi lmuwaasaati xiriirinta dadka la xiriiriyo xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi sanati abaarta walmajaacati iyo baahida sano abaaraa laga wada ayb abaarta sanadka ay dadka diiratay oo ay aada abaar darani ay jirto baahi ay jirto sanadaas in dadka la xiriiriyo wax la siiyo fadliga kusoo arooray de aayaddana waa sheegaysaa falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw iطcaamu fii yowmi dii masqaba maalin markaa aada gaajo u saaxiiba qala xadaثna mxamed bn اlmuhanى qala xadaثna xamaad bnu bashiiri اljahdamiyu huwa abu cabdillahi اlbصriy qala xadaثna umaara qala xadaثna camaaraة اlmicwaliy huwa camaaraة bnu mihraan almicwaliy la ba'sa bih rawaa lahu اlbukhaariyu fi اladb اlmfrad qala xadaثna mxamed bnu siriin can abi hurayrata qaal yakunu fii aakhiri zamaani aakhiru zamanka waxaa ahaanaysa majaacatun gaajo man adrakathu qofkay soo gaarto falaa yacdilanna younan ka leexan younan wax kale kala mid dhigin bilakbaadi aljaa'icati beerka yacni beerarka baahan waxba yousan kala mid dhigin yacnii dadkaa beerkoodu baahan yahay calooshoodu marantay waxba ay cunaan aan haysanin yaanu camal kale la maslinin kuwaas oo iyaga un ha waxa siiyo camal kale marka yuunan la ekaysiinin macnuhu saas weeyaan laa yacdilanna cidlu shayi miluhu waxba markayuunan kala mid dhigin arintaas ayb xadiidkan sanadkiisa dacfi baa ku jira xamaad bnu bashiir aljahdamiyu waa layin اlxadiid bukhaari baan adab lmufradka uga soo saaray ayb qala xadaanaa abulyamaan qala xadaanaa shucayb bnu abi xamzata qala xadaanaa abu zinaad can اlأcraj can abi hurayra ana alansaara ansaar qaalat waxay tihi lilnabiy sal ll ly slam nabiga ay ku tiri iqsim baynanaa wa bayna iqwaanina annaga iyo walaalaheen noo qaybi annakiila geed timireedyada qaala wuxuu yidhi laa maya sidaa yeeli maayo faqaaluu waxay yidhaahdeen takfuuna alma-uunata qarashka iyo camalka camalka iyo shaqada ayaad naga kaafinaysaan haddaad tihiin muhaajiriin wa nushrikukum fi tamara mirahana waa idinla wadaajinaynaa nafsadeenna qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa wa aطacnaa waa maqalnay waana yeelnay sidaas nebigu marka da dabcan bani aadamku in lala shaqaysto iyo inuu isagu wax bixiyo in lala shaqaystada u dhimrinba ayaa u fudud marka ansaar inay beerahoodii nus ay iska siiyaan dadkan iyo inay muhaajiriintu shaqeeyaan ansaartuna beeraha ay yeeshaan oo ansaartii shaqada laga qabto oo faa'iidada la wadaago nina maalkiibu ninna geedihii buu leeyahay ninna waa caamil mucaamaladaas maxaa loo yaqaanaa marka waa musaaqaat mar haddii geed laga shaqaynayo waa musaaqaat ayb marka idinka shaqaale geedahan ka noqda shaq shaqadeeda naga xigsada ka soo baxana waa wadaageynaa sidaas marka waa fiican tahay ninkanna nin shaqaystay buu noqonayaayo nin wax laysaga tabarucay ma aha ninkanina culays badan lama saarin ayib waa si fiican marka saas marka xadiidka waxaa ku jira laba maslaxaba waa la jamciyey almuwaasaat xiriirkii oo hadda ansaar walaalahood muhaajiriinay xiriiriyeen waxaana waa laga helay iyagana waxbay waxbaa kaga soo noqday oo camal iyo shaqay ka qabteen iyadoo lafteeda marka waa muwaasaad ninkii shaqo ku siiyo adiga aada ilmahaagii ku dabarato ood naftaadii ku dabarto oo waxa aad ka hesha aad ka sadaqaysato iyo ninka kuu suuro geliyey wax ixsaan buu sameeyey isaga laftiisa marka waa shaqo abuurid un baa marka ay u sameeyeen saasayna iyagana wax ku qaadanayeen qaala xadahanaa asbaqu wahuwa asbaqu bnu lfaraj qaala akbaranii bnu wahbin qaala akbaranii yunus wahuwa bnu yaziid alayli can ibni shihaabin wahuwa الzuhriyu ana saalima akbarahu ana cabdاllahi bna cumar ahbarahu ana cumara bna اlkhaطaab radia allahu canhu cumar qaala wuxuu yihi caama aramaadati sanadkii la magac baxay aramaada sanadii sideed sideed iyo tobnaaday ahayd hijrada dhulkii baa marka abaar iyo qaleyl baa ku dhacay dabaysha ciidda bay intay ku dhabato kiciso ayaa ayaa cirka waxaa ka baxayay sidii qiiq oo kale ama dambas ayib dambas oo kale ayay dhulka ka bitinaysay dabaysha marka waxaa lagu magacaabay caamu ramaada ayaa lagu magacaabay wa kaanat waxay ahayd sanadkaasu sanatan abaar shadiidatan daran mulimatan oo dadka aada u asiibtay aada dadka ugu dhacday ayib yani naazila yani aada u daran bay ahayd bacdama ijtahada cumaru cumar hadalkan buu yidhi yani qaala hadalkan buu yihi goormuu yidhina bacdamaa markii kadib ayuu yidhi ijtahada uu dadaalay cumaru cumar fii imdaadi alacraabi reer baadiyaha u gurmashadooda bilibili oo ugu gurmaday waalqamxi oo ugu gurmaday qamadi wazayti saliid uu ugu gurmaday min alaryaafi kullihaa meelaha baadiyaha ah oo dhan dhulka yani min alaryaafi ayuu kaga gurmaday dhulka beeraha aryaaf waa jamcu riif waana dhulka geedaha iyo beeraha ay ku yaallaan marka cumar reer baadiyihii xoole dhaqatadiiba u gurmaday wuxuuna uga gurmaday kuwan kale meelihii beeraha iyo geedaha iyo lahaa ayuu wax ka qaaday halkaas ayuu markaa geeyey oo halkaaba ugu gurmaday ayib xataa intii balaxat alaryaafu kulluhaa xataa ilaa balaxat alaryaafu meelihii riifafka ahaayee dhulkii marka geedaha iyo beeraha iyo ay ka baxayeen ilaa ay caajistay kulluhaa dhammaantood yacnii sidau wax uga qaadayay ilaa ay caajis ku dhawaadaanba dhulkii wax laga waayaba yani si aad u daran buu uga ugaga gurmadayo faqaama cumaru cumar waa kacay marka yadcuu hadde wixii lahayey markuu ugu gurmaday ilaa kuwanba ay baabi uu soo gaaray ayuu marka cumar alla baryey faqaala wuxuu yihi allaahuma ajcal ilaahu ka dhig risqahum risqigooda calaa ru'uusi ljibaal buuraha korkooda ilaahu ka yeel yani ilaahu roob sii waaye ee arigooda marka wuxuu daaqo iyo xoolihii waxay daaqaan ha helaan ayb bani aadam bani aadam kale ma deeqi kara dabcan sidaas ayuu ku yidhi fastajaaba allahu lahu alla waa ajiibay cumar walilmuslimiinana waa ajiibay ducadii muslimiinta faqaala wuxuu yidhi xiina nazla bihi اlgaysu roobku markuu la soo degay alxamdu lilah allah ammaan leh mahad leh fawallaahi baan ku dhaartay low ana allaaha haddii alle lam yufrijhaa haddii alle kurbadan uunan feydi lahayn maa taragtu kama tageen biahli beytin qoys min almuslimiina muslimiinta ka mida ah, lahum sacatun risqi xoogaa haysto saca iyo waasacnimo ku sugan kama tageen ilaa adkhaltu macahum waxaan la gelin lahaa acdaadahum tiradooda oo min alfuqaraa'i fuqarada haddii roobkani uu soo daahi lahaa wuxuu yidhi qoys kasta oo uu haysto inta ku dhaqan guriga in lamidaan u keeni lahaa yacnii ninkiiba wixiisaa lala cunaa nin baa la cunaayo qof walbaa qofaa la cunaayo wixiisa waa muwaasaad marka meeshuu ka gaaray wy isaga tabartiisii waa bixiyey allabari waa ugu daray haddii wax la waayo kuwan kalan haddana wax ka qaadayaa buu leeyahy dad muslimiinoo iska dhimanaya marka baahi iyo kuwo kaloo muslimiinoo badbaadi karana ay jiraan ma fiicna inay ku fiirsadaan kuwan baaba-a wax wanaagsan maaha musiibaduna qof un lama dhalanin waa iska caam nimankan iyagana acraabtee reer baadiha xoolaha haysto iyagana markoodaa loo imaanay ayb haddii musiibo kaloo caama ayay timaado qolo kale ku timaado iyagana sidoo kale ugu imaanaya cumar marka cadaalada meel wuxuu ka gaaray aada u sarrayso radia allahu canhu ardaah ayb falam yakun itnaani laba ma ahaanayaan yahlikaani inay halaagsamayaan min adacaami cuntada xaggeeda calaa maa yuqiimu waaxidan mid wax istaajin karo ayb yani wuu ka wadaa eh, laba qof u dhibaatoon maayaan marka nin wax istaajin karo oo wax ugu filan quud u noqon karo yani ninkan nin kalaa la cuni karo wixiisa ayb qofkani marka qof kale ayaa la cuni karo falam yakun itnaani laba ma ahan yahlikaani inay halaagsamayaan min aacaami min cadami min cadami acaam yani cunto la-aan inay u halaagsamayaan calaa maa kii yuqiimu istaajinayo waaxidan hal nin risqiga yacnii hal nin istaajin karo laba ugu dhiman mayso weytadiisa waa ku filan yahay isaga ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya imaamka suldaanka in laga rabo abaaraya markay jirto awooddiisa inuu bixiyo alle inuu baryo inuu alla baryo awooddiisana uu bixiyo haddii uu yiraahdo waxaa cagsiga arrintan ah abaar musiibo caama dhacday isaga maalkiisii iyo hantidii uu qaadanayo guryahii u yaallaan marka dadkiibuu wax ka qaadayaa iska isaga kasii faqiirsanaa ma la ogola taas musiibada caamkaa marka dadka xoolahooda loo soo gudbaya waa inuu isaga baxshaa cizi ciz bnu cabdisalaam waa kii uu fadwooday markii khasaanadii laga waayey oo la yidhi waa la waayey wax lagu dagaal galo dagaalkiina halkaanuu taagan yahay waa kan dadka lacag ma ka qaadi karnaa iyo xoolo si aan tataarta uga celinno wuxuu culimmadii markaas waxay jawaabeen haa isaga marka wuxuu yidhi haa laakiin shardi baa ku xiran guryihiin dhan markaad soo dhammaysaan idinka guryihiinni waxaa yaalla boqolaal kiilo dahaba nin badar iibsanayaa lacag laga qaadayaa ma soconaysa taas idinka horta tiina keena ninkan badarka iska haysto adigiiba haddaad wax bixin weysa ninkan maxaa wax uga qaadaya xoog ayib wixii marka muslimka lagu difaacayo adiga keen tabartaada ayb ka kalena markaas waa keenaya ayb xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaa dadka yani tawsiicu lmawaadi alghidaa'iya fi lmanaatiqi almusaabati bilqaxdi waddanku waxa uu haysto tharwada waddanku uu haysto qeyb kamida ah hadday meel abaar ka dhacdo ama musiibo wixii halkan yaalay in halkaas la gaarsiiyo oo dadkii marka iyaga hantidoodii laysu dhaaf dhaafiyo oo iyaga markaa yacni laga ay ka noolaadaan ayb e, qofkan maaha in anaaniyiin eh, <coughs> qof kasta inuu anaani iska ahaada lama rabo uu yidhaahdo aniga maxaa iga galay kaas hadduu dhimanayo haddii meelahaas yacni la qabsadaani maxaa iga galay sida isagu inuu badbaadayo ma badbaadayo isagana nin walbaa ninka kaleoo muslimkae walaalkiisuu wax ku yahay hadday garabka is haystaan oo ba dhibka ninkaa ku dhaco kan hadduu dareemayo kaasna uu dareemaya kan waxa ku dhaco ummaddaas marka cadowgeeda waa u taagnaan kartaa haddii kale laakiin tartiib tartiib unba u dooxdooxayaan cadowga sida annaga hadana haysatoo kale qof keligiisna wax noqon kara anaaninimo iyo keligee wax ahaa karaa ma suuragal ma noqon karta ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka in laysu qaybin karo u sarta qoysaska oo qoyskiiba la dhihi kara saddexdan qofaa idinku soo aaday haya intay ka cidgelayaan ama dhibaatadu ay ka baaba-aysa ayb qala imaamu qaala alimaamu اlbukhaariyu xadahanaa abu caasim can yaziid bni abi cubayd can salamata bni اlakwac qaala qaala الnabiyu sal ll ly slam waa hulaahiyaat xadiidkan waa hulaahiyaat sanadka ugu gaabanoo bukhaari leeyahayna waa kan ayb saxiixa kow iyo labaatan xadiid oo saan oo kalea ku jirto kanna hadda waxaan filayaa kii ugu horreeya na soo maraw aclaa maa cinda albukhaariyi qaala qaala nabiyu sal ll ly slam nabiga wuxuu yihi daxaayaakum udxiyadiinna laa yusbixu axadukum midkiin ma waa beriisanayo bacda haalihatin subax saddexaad kadib maalin saddexaad kadib ma waa berisanaya yacnii yowna waa berisanin walxaal fii beytihi gurigiisana minhu udxiyada xaggeeda shayun waxay ka yaallaan yacni saddex maalin ka badan qofna yownan waa berisanin isagoo udxiyadii wax ka haysto ha bixiyo waa sanad marka abaar ay jirtay waay nebigu marka udxiyada in la kaydsado sanadkaas waa diiday saddex maalmood waxay ka badan oodan dhammayn karin keyrkaasi falamaa kaana alcaamu lmuqbilu sanadkii xigay markuu ahaa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuul allow nafcalu kamaa facalna alcaama almaadi waxaan samaynaynaa sidii aan sanadii hore samaynay miyaan samaynaa qaala wuxuu yidhi kuluu cuna wadakhiruu kaydsada fa ina dalika alcaama sanadkaas kaanuu fii jahdin abaar bay ku jireen fa aradtu waxaan doonay an tuciinuu inaad dadka u kaalmaysaan reer baadiyaha sanadaa abaar ku jiray marka idinkiina inaad udxiyadii inta kaydsataan madiine u qaadataan waa idinka reebay iyaga u qaybay ayb marka muwaasaadka xadiidkan daahir waay isagana daliil daahira weeyaan marka fiiri bukhaari xadiidkan hadda udxiyu ku saabsan yahay meeqa mas'ala xadiidkan laga qaadan karaa meeshuu soo geliyey haddana fiiri baabulmuwaasaad buu soo geliyey marka adaaxada waa la kaydsan karaa ee sanadkaa nebigu wuxuu u diiday dadkaas reer baadiyaha abaarta ku dhacday darteed buu u diiday ayib baabu tajaaribi tajaaribtiibu u baab yahay tajaaribtuna waa khibrada ayib qofku inuu wax soo jaribo oo uu khibro leeyahay khibradaas marka masaalixda adduunyadaa lagu gartaa iyo mafaasidda dunyawigaa khibrada waa lagu fahmi karaa ninku hadduu waxyaabo badan usoo joogay masaa-ib badan kusoo dhaceen waa ka khibro badan yahay ninaan intaas soo joogino wax musiibaa ah aan umuuraha jaribin ayb ibnu alcizi bnu cabdisalaam alqawaacid alkubraa wuxuu leeyahay masaalixda dunyawiga iyo mafaasidda dunyawiga tajaaribaa lagu gartaayu waxaana ku tusaayo ummado gaalo ah fahmi kara xataa laakiin maslaxada diiniga ama aakhiro mafsadada aakhiro ama mafsadada diiniga waxyiga unbaa lagu garanaa damaan nimaan cilmi lahayn ma fahmi karo tajribe taa iyada laguma garan karo laakiin middan adduunyada war meeshan ka leexo anaa wax kusoo arkay war waqtigan oo kale hadda sidaanaa la arkay hadda ka hor waxaanaana yimaado sida badan ka leexo waa tajribu ka warramaa waana waxna waa waa faa'iidana way leedahay dayib marka waxaa laga fahmaa tarjamadiisan hadda laabudda dadka marka siyaasadooda iyo tadbiirkooda laba laba qoloba in loo baahan yahay markaa qolo marka masaalixdii iyo mafaasidii aakhiro ama diiniga fahmi karto waa culummada iyo qolo iyagu markaa khibra leh oo hadda ka hor ama wax soo jarribeen ama wax arkeen wax ka xumaadeen wax u saxmeen taa tajribadaasna badanaa da-a la socoto wadda-a la socoto ninka maalan yacnii kontonka sano jiro lixdanka ka jiro la mid maaha ninka labaatan jirka ah waxyaaba badan oo iska isaga uu iska qaribayaan ayib labadaas marka haddii ay isla socdaan ummaddaas marka xarkahooda waa xirmi karaan haddii labadaba marka ay shaqeey waayaanna oo culimmadiina aan la dhegaysanin dadkii waaweynaayna aan khibradooda laga faa'iidaysanin layska socdo un maalin walba derbi musiibaha la garaacayo derbi musiibaha baa la garaacayaa waxaa kasoo baxaya halkaana haddana la aadaya derbigaana lagu dhufanayaa intaasoo musiiba haddana kasoo baxaysa qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadatanaa farwat bnu abi lmaqra qaala xadatanaa caliy bnu mushir can hishaam bni curwata can abiihi qaal kuntu jaalisan cinda mucaawiyata mucaawiya agtiisaan fadhiyey ayb mucaawiya agtiisaan fadhiyey buu leeyahay ayb faxadatha nafsahu nafsadiisuu ka sheekeeyey uma intabaha dabadeed marka waa baraarugay waxbuu ku baraarugay faqaala markaasuu wuxuu yihi laa xilma dulqaad ma jiro ilaa tajruba tajruba maahan wax kaleba dulqaad ma aha yuciiduhaa halaatan saddex jeer buu ku celcelinaya yacni wuxuu ka wadaa dulqaad ma imaado ilaa tajribuu ku imaanaya oo qofka haddii isaga musiibo ku dhacdo qaladou galay maalan qaladou galay qaladkii baa musiibo uga timid musiibadii mar dambaa haddana laba shayba taas marka waa ka dhalanaya tajribadaas intuu qalad galay dhibaato uga timid isaga dulqaaday u keenaysaa siday dulqaadka ugu keenaysana waxay tahay haddii uu arko qof sidaas qaladkaasoo kale ku jiro wuu u dulqaadanayaa war wuxuu leeyahy waxaan anaa dhibkeeda soo arkay haddii isaga ay ku tacalluqdana maku degdegayo qofkaasoo kale waa iska cafinayaa leanna wax bani aadamkii ku dhici karo inay yihiin oo isagiiba soo martay buu garanay laakiin nin aan weligii soo dhibaatoonin wax yar haddii laga hadleeyo ciqaab unbau marka la taagan yahay dulqaad ma yeelanayo marka dadka dulqaadka kuf kufkaa u keena isagaba waa kufay haddii loo dul qaato weliba wau dareema isagana wau dul qaadanayaa kabacdi macnuhu marka intaas saas oo qofkii lama dhihi karo xaliim weeyaan ilaa inuu mujarab yahay maahan waxyaabaha marka asbaabta keena in la simbiriirixdo inuu jaribay hadda ka hor leanna haddii qofku zalla ka dhacdo kadibna markaa qalad uu ka xasilo ee waxaa weeyaan marka la cafiyo inta laga xishooda la iska cafiyo isaguna haddii qaladkaasoo kale laga galo wa xishoonaya oo cafina waxaana u keenay ogaalkaas hore haddii taasi aanay jirin ma jiraysa saas yuciiduhaa halaatan saddex buu ku celinayay saddex jeer qaala xadatanaa saciid bnu cufayr qaala xadatanaa yaxya bnu ayuub marka mowquuf ahaan waa u saxeix can abi zaxrin cabdullaahi bni zaxr alifriqi saduuqun yukhdi can abilhaytham wahuwa sulaymaan bnu camrin hiqat can abi saciidin qaal laa xaliima ilaa duu cahratin laa xaliima mid dulqaad badan ma jiro ilaa duu cahratin mid kufkuf u saaxiiba maahani nin dulqaata haddaad aragto waa nin soo kufkufay walaa xakiima mid xikmad badan ma jiro ilaa duu tajribatin nin xikmad badan ma jiro ilaa waa wax nin wax soo jarribay tajribo u saaxiiba markuu tajribada helo ayuu noqdaa qof dulqaad badan qof e, qof xikmad badan qof dulqaad badan buu noqdaa markuu soo kufkufo ka bacdi walidaalika bani aadamka waxaad arkaysaa adig laftaada haddaad feer isfeeriso waxyaaba adiga marka aadan mas-uuliyad ku saarnayn dadka aadan ugu cudurdaari karin oodan ugu cudurdaaraynin baa jiraan haddii adiga mas-uuliyaddii laguu dhiibana in lagugu cudur daara aada jeceshahay ay fara badan tahay taasoo kale qofkan isaga hadda wax mas-uuliyada ma saarno wax yar oo qalada ma u adkaysan karaa saas maxaa loo yeelay kan maxaa loo yeelay ma qiimeynaayo war ninkaan awooddiisa ma ka baxsan tahay waxaan mase awooddiisa waay midna ma fiirina isagii baa marka mas-uuliyaddii farta loo saa loo gelinaya gacanta isagii waxma qaban kara marka war hebelow ka waran adiga sidaasaad shalay lahayd markaas wuxuu leeyahy war waxaan arrinkan waa culus tahan ee ninkanba culayska waa haystay shalay laakiin ninkii mas-uuliyad soo maray qofka u uguma eedaynaayo sida ninka aan soo marin oo kale leanna dhibka iyo kufkufka ka imaan kara u yahay saa darteed marka wuxuu leeyay war ukaadin waa ukaadinaya ayb qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa bnu wahbi can camr bn اlxaariث can daraaj abu samx weya can abi lhaytham axaadiisu daraaj can abi lhaytham dacfi baa ku jira ayb can abi saciidi can الnabiy sal ll l slam milahu midkaana wuxuu ka mid yahay ibnu cadiy aljurjani kitaabkiisa kaamilka axaadiidta uu ku sheegay ee lagu inkiray daraaj ayuu ka mid yahay marka marfuucnimada waay waxa la haysto ama mawquufnimada waa ansaxa baabun ay haada marka tajribadu inay waxweyn tahay dadka mujarib dadka yacni mujaribiinta ee wax jaribayna in la dhegeysto oo bal iyaga sida ay wax u arkaan iyo la weydiiyo baabun ay haada kani baabun baab weeyaan man adcama qofkii quudiyo akhan lahu walaal isaga u sugnaaday filaahi ilaahay dartii u quudiyo qala xadaanaa sulayman aburabiic huwa aburabiic الzahraniyu qala xadaanaa jariir bn cabdilxamiid can leytin wahuwa leyt bn abi sulaym can moxamed bni nashrin huwa alhamdaniy alkuufiyu maqbul rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad can moxamed bn اlxanafiya can caliyin qaal laan ajmaca nafaran inaan dad ururiyo min ikhwaanii walaalahay ah calaa saacin suus ow saacayni ama laba suus oo min dacaamin cunto ah aan dadka iskugu keenoon siiyo yaa axabu ilaya la igaga jacayl badan yahay min an ukhraj min an akhruja inaan min an akhruja inaan baxo ilaa suuqikum suuqiinaan inaan u baxo fa actiqa raqabatan aan xoreeyo ayb fa uctiqa raqabatan fa uctiqa markaa aan xoreeyo raqabatan luqun yacnii inaan addoon xoreeyo iyo inaan suus badara inta kariyo dad siiyo quudiyo suuskaas badarka ama labada suusaan aada u jecelahay ayb tarjamadan marka saan uu keenay dacfi baa sanadka ku jiro leyth bnu abi sulaym baa ku jira baabun ay hada kani baabun baab weeyaan xilfu ljaahiliyati wadaadsigii jaahiliga yacni waqtigii jaahiliga dadka hadday isballansadaan oo ay bahwadaag ay noqdaan oo ay tacaawunaan oy ku tacaawunaan arrin fiican sidee xaalku noqona arrintaa xukunkeeda baabu xilfi ljaahiliyati baabu bayaani xukmi xilfi اljaahiliyati qala xadaثna cabdالlahi bn mxamed bn ibrahim qala xadaثna bnu culaya can cabdالرaحman bn isxaaq can الzuhriy can mxamed bn jubayr bn mطcim can abihi can cabdالرaحman bni cawf ana rasuula allahi sal ll slama qaal nabigu wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray oon goobjoog ka ahaa maca cumuumatii adeeraday anoo la jiro xilfa almuqayabiin xilfigii la dhihi jiray almuqayabiin caamulfiil meelahaas u dhacay ayb reer bani haashim iyo reer bani zuhra iyo reer bani taym ayaa waxay ku shireen daaru bni judcaan waqtigii jaahiliga yani waqtigaadu caamulfiil ka dambeeyey oo bicadana dabcan ka horeysay marka gurigaasay isugu tageen weel dhooba a ah bay waxay ku shubeen marka waxaan u jeedaa dhoobo ayay waxay ku shubeen baaf ama digsi ayay ku shubeen markaasay yidhaahdeen hala geliyo gacmihiina geliya waa geliyeen marka gacmahoodii waxay ballan ku qaadeen inay isu gargaaraan qofka laga gardaran yahayna ay u hiiliyaan oy garab istaagaan ama reer maka ha ahaado ama nin ajnabiya ha ahaado nin la dulminaaba hadday arkaan inay dulmiga ka celiyaan kan daalimka ay gacantiisa qabtaan ninkan si aan loo dulminin sidaasay gacantii ku geliyeen markaasay marka waxay saareen kacbada bacdi riwaayaatna waxay leeyihin ama siyar ahlu siyarka qaarkood haweeney baa barafuun u keentay diib diibkii bay gacanta geliyeen markaasay kacbada ku tireen maariyeen xilfulmutayabiin sidaasaa marka loogu bixiyey diibkaasaana fiican xilfigaas marka magacaasa ayuu la baxay isaga marka iyo xilfulfuduul isku mid miya ma kala duwan yihiin inay isku mid yihiin qaar culimmada kamida saasay sheegeen famaa uxibu ma jecli buu yidhi marka nebiga an ankusahu inaan xilfigaa buriyo maanta wa ana lii ayna ii sugnaato xumra nacami bedelkeedana la isiiyo geela kiisa gudguduudan yani adeeradaybaan xilligii waqtigii qabla albictha ayaan waxaan la galay xilfi waxaan isku dhaarsannay inaan madluum u gargaarin ninkii laga gardaran yahay maantana ma jecli xilfigaas inaan ka baxo adduunyo tiro badanna laysiiyo ma og meeshaa marka imaam axmed baa xadiidka wariyey abu yaclana waa sidoo kale ibnu xibaan xaakim dahabi xaakim waa saxiix yeele dahabi waa ku waafaq marka xadiidka faa'iidada ku jirtaa maxay tahay waxay tahay jaahiliyadii xilfigii dhacay hadduu ahaa wax fiican sidiisa u soconaan leanna xilfigu urjeedkiisu waa maxay maxay u taxaalufayaan ataxaalufu calaa daacati اllaahi wa nasri lmadluum wasacyi اljaadi liinshaaءi اtawaadudi wاliqaa'i bayna اlmuslimiin acmaal fiican waa waxaas o dhan ayb dadkaas marka dabcan sida muuqata hadda gaalay ahaayeen soo maha mushrikiinay ahaayeen laakiin qodobkan nebigu uu kula galay heshiiska ee uu ugu gargaarayey nebiguna jeclaystay waa maxay waa in waa qodob macruuf ah waa shay macruuf ah qof laga ger daran yahay aan gardarada ka celinno aan ka joojinno yaan lagu tumanin madluumka in loo gargaaro diinteennaaba qabtama meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa gaal ama mubtadic ama faasiq haddii ay warsadaan qof muslima khuda ama arin keenaayo yacni in lagu weyneeyo xurma min xurumaati sharci in la siinayo laguna kaalmeynayo mar haddii arrintaa arrin alla jecel yahay ay tahay waa lagu kaalmaynaya bidcadiisa iyo fisqigiisa la feerin maayo bidcadiisa iyo fisqigiisa la fee bidcada iyo fisqiga ma lagu gargaarayo qodobkan laakiin heshiisku ku dhacay waa lagu gargaaraya alimaam ibnu lqayimna sidaas uu leeyahay zaadulmacaadka sulxu lxudaybiya markuu ka hadlayo waxaa ku jirtay nebiga inuu yihi sal l l slam maanta gaaladan mushrikiinta ima weydiisanayaan arrin ay ku weyneynayaan kacbadaas ilaa waa siinayaa yihi arrintaa waa u yeelayaa meeshaasuu marka ka qabtay waxaa laga qaadanayaa buu yidhi gaalka mubtadica faasiqa hadday weydiistaan shay lagu weyneynayo xurumaadka alleh waa la siinayaa gaalnimadooda macsidooda bidcadoodana waa laga dheeraana lagu kaalmayn maayo waa haddii arrintaa uunan ka dhalanaynin mabquud lilaahi cara wax alla u caroonayo haddaynan ka dhalanaynin ka imaanaynin waa la siinayaa ayb goormaa marka lays yidhi koox gaara ama dad isku fakera keliya un ha iskaalmaystaan ma naqaan meel goor meel lagu yidhi dadka qaar baa dadka waxay ku eedaynayaan qof muslima oo weliba multasim ah oo jamaacadii kugula tukanayo oo eh, tawxiidkii iyo maalan yacni tawxiidkiisu saxsan yahay haddii uu ku yidhaahdo war waxaan dhibkaana meeshan ka jiray aan isla qabanno dhibkaan meesha ka zuulinno goormay xisbiye noqotay arintaas marka iyo taxasub xisbiyada iyo taxasubkii waxaaba noqonaya aniga ninka igu fakara bisaan la shaqaynaa taasaaba taxasub ah hiya hiya iyada soo ma ma noqonaysa marka muslimka kale maxaa u diidayna adiga fikr fikraddaada maa waxa ah yaa noqonaysa marka miqyaas ama miisaan ayb maya waxa qofkan kaalmada weydiistay aad adiga ku kaalmaynaysaa la fiirinaa watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan meeshaas nin miskiina ku gaajoon waa dhimo rabaa beerkiia dhulka u kala yaallo aan isu kaalmaysanno ma waxaa la leeyahay horta adiga fakerkee qabtaa anna keen qabaa miyaa la leeyahay ibliis waayo waxaas oo kale qofka dhahaya leanna qofkan muslimkaa isaga badbaadou rabaaban haddii xataa uu yidhaahdo gaal waxaan siinayna war ninkaan hoo aniga intaan tobankan doolaraan bixiyey ninkaan wax ka siiya waxaan leenahay maya tobankaaga waa la tuura tobankiisana waa laga qaadaa soddonna annaga aan leenahayn inta ku darnaa ninka siinaynaa cuntana ugu gadaynaa waa gaal waayo darteed waxba lagama qaadayona ma jirto waxaan qofka loogu kaalmeynayo ama kaalmada oo weydiisto unbaa la fiirinaa laakiin shardi adiga waa inaynan meeshaa ka dhalanin wax alla ka caroonayo wax alla ka caroon karaa waxay noqon kartaa haddii baatilkaas adiga aada wax ku kaalmeynaysid ama qofkaasba diinta in laga saaro shilinkaas gaalka haddii diinka looga saarayo ma rabnaa la leeyahy waxaada leanna wax ka daranaad noo soo wadaa laakiin hoo adiga qaad adigana maamulkeeda lahaa kuuma waa kaa socdaaba aniga taas iyadu wax maahan xilfigaana daliilo u yahay baabkaasna leanna dadkani waa dad gaala ah nebiguna bacda albictha ayuu hadalkan leeyahay dabcan maanta heshiiskaas ma baabi uu leeyahay aniga sidii nebigu uu u qaaday buu u taagan yahay ayb marka hadda zamankani sunnadii waxay noqotay dad thowb ama lebis u wato sunnada inay u xamaasaysan yihiin baa sunnadii baabi oo wax allaale wixii iyadoon laga fiirinin diin baa waxaa loo fiirinaya wax kale mutlaqan qofna lama kaalmaysan karo wax ka halaysan yihiin muslim baa muslimna ah xoogaa marka idlaaqaas in la jeediyo cid idlaaqaas saas u sheegtay oo salafkii midana lama haayo bal culimmadii zamankan joogtay wax idlaaqaas oo kale keenay ma hayno shahidtu maca cumuumatii adeeraday macoodaan xaadiray xilfa almutayabiin xilfigaas ayaan la xaadiray famaa uxibu ma jecla an ankuhahu inaan buriyo wa ana lii iyadoo ii sugnaanaysa xumra nacami geela kiisa gudguduudan ha geelan qaado xilfigaana buri ma yeelayo meeshan laakiin xilfigu fil islaam in xilfi la bilaabo lama ogola masaladan inay kala caddahay nebigu wuxuu yihi xilfigii jaahiliyada wixii fiican waa lasii adkeynay laakiin bacda fatxi maka laa xilfa fi lislaam markuu nebigu yidhi xilfi dambe oo dad gaara ay samaysanayaan ma jiraayo dabcan islaamnimadaaba xilfi noo ahba markaas ka bacdi barnaamijkan marka taxasubka iyo xisbinimada halkaasuu ku gowracan yahay marka oo islaamka in xisbi laga dhex samaystaa ma banaana ayib laakiin waa inaad kala saarta marka tacaawunka sharciga iyo taxasubka inaad kala fahmi karta adiga la raba cidna xisbigiisa ha ku beerin nin xisbi ku jira hadduu ku yidhaahdo war qofaa iga baahan war qofaa iga jiran kaale kaalmo bal ila ororan aan wax isku darno dadkan aan meeshaan badbaadino may adiu xisbiga ka soo bax horta wax jira maaha kaas waa u kaalmaynaysaa waana kaalmaysanaya isagana waa ku kaalmaysanayaa waana watacaawanuu cala albiri wataqwa xisbigiisana ka mid maahid adiga weligaa qofna xisbigiisa ha ku beerin mid magac sheeganaa iyo midaan magac sheeganaynin oo sidii xisbi u dhaqmaayo labadaba adoon ku biirin muslimka laakiin ninkii kaalmo u baahan kaalmo sii qaala baabu liqaa'i walaaltinimadii caddaynteediiba u baab yahay iqaa dadkii in la walaaleyn karo marka nebigu sal l slam sida u walaaleeyey qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaad bnu salma can haabiti can anasin qaal aaqa nabiyu sal l slama nabigu wuxuu walaaleeyey bayna bni mascuudi wazubayr ibnu mascuud iyo zubayr ayb abaraani baa fi lmucjam alkabiir kusoo saaray eh, ibnu mascuud iyo zubayr labaduuso muhaajiriin ma wada ahayn eh, maxay tahay marka walaalinta aslan baa waxaad dood ka taagan tahay eh, laba nebigu laba laba wuxuu sameeyey ikhaa marna muhaajiriin ansaaro isla walaaleeyey marna wuxuu isla walaaleeyey muhaajiriin dhexdooda marka wuxuu isku daray marka zubayr iyo ibnu mascuud nebiga isaga iyou isla walaaleeyey marka cali bnu abi aalib meeshaas marka la joogo marka nimankan shiicada ninka nin eh, <coughs> kitaab la yihaha minhaaju lkaraama nin qoray oo la dhihi jiray ibnu mudahar alxilli oo ibnu taymiya radin doono ayaa waxyaabaha uu soo deliishaday ka mid tahay oo cali inuu nebiga nebigaa isla walaaleeyeyba isaga dadkii kale markii la walaaleeyey nebigii cali baa soo haray waa isla walaaleeyey marka isagaa dadkan kale nebiga uga habboon abuubakar iyo cumarna saa ka fadli badan buu yidhi ibnu taymiya marka maslag waxau qaaday waxaas ma jiraan yidhi marka muhaajiriin in iyaga la walaaleeyo maxaa ka xasilayo yidhi iyagii baaba baahan oo dhibaataysanan walaaleyntaani marka wax ku salaysan waaye buu yidhi ansaar oo degmadeedii la yimid iyo muhaajiriintii soo qaxday iyaga waxaa isu tari karaan laakiin labo iyagiiba qaxsan maxay isu tarayaan markaasuu yidhi marka waxaani ma sugna waana baatil aan filaya marka ibnu xajar juska toddobaad kitaabulmakaasida iyo meelahaas arrinkaas uu ka hadlay waxauna tilmaamay nusuusuu keenay in muhaajiriin dhexdooda nebigu uu isla walaaleeyey diyaa almaqdisiina fi lmukhtaara ayuu kusoo saaray axaadiidtaas shaykhu lislaam ibnu taymiyana diyaa axaadiidta uu mukhtaarada kusoo saaray ka ugu ugu hooseeya waa xasan oo bal isagaaba wuxuu yidhi mustadrak xaakim axaadiidta ku jirta waxaa ka nadiifsan diyaa axaadiidtiisa fi lmukhtaara uu kusoo arooray marka waxaa ku laazimaya marka inuu aqbala kan soo maaha mar haddii diyaa almaqdisi fi lmukhtaara uu kusoo saaray waa kitaab la yaqaan wuxuuna yidhi ibnu xajar nusuusta laguma radiyo saas oo kale naskan sanadkiisa waxaasaa ku jiraa la dhahayaa maahane yani maxay isu tari karaan iyo waa iska caqli nas marka thaabit ana caqli loogama ma lagu ma lagu daciifin kara marka ibnu taymiya meeshaa marka gaashaanka u daruuray ibnu xajar raximah llah hadda xadiidkan waxaa ka muuqata marka nebigu ibnu mascuud iyo zubayrow walaalo ka dhigay maxaa kaaga cad marka muhaajiriin in la walaaleeyey soo maha markaasuu ibnu xajar wuxuu yidhi ma ka dhalane laakiin waxa uu sheegayay ninkan ibnu mudahar maya ma laga fahmaya xadiidka haddii dadkii dhammaan nebigu laba laba u walaaleeyey asagii cali soo hareen oo cali isla walaaleeyey ma waxay tus ma waxaa laga wadaa caliyaa ugu fadli badan saxaabada say ku tuseen manduuq iyo mafhuum midna kuu tusi maysa walidalika xujo uma aha marka ayb qala xadaثna mحamed bnu سlاm whuwa اlbikandiyu qala akhbarana bnu cuyayna qala xadaثna caaصm الأxwل can أnas bni maliki qaal xaalafa rasuulu الlahi sal اه ly slm bayna qurayshi wاlansaar nebigu quraysh iyo ansaar ayuu walaaleeyo xilfi ka dhigay fii daarii gurigayga ayuu ku walaaleeyey alatii bilmadiinati ah xaafadeennu ku walaaleeyey marka ansaar iyo miyo iyo muhaajiriinna waa xilfi kale kana waa iqaa kale wa mid labaad baabun ay haada kani baabun baab weeyaan laa xilfa fi lislaam bahwadaagsi ma jiro islaamka dhexdiisa maxaa bahwadaagsi islaamka dhexdiisa loogu diiday ee islaamkaaba ku filanba dadka intii muslimiina meel isla joogto muslimnimadaa ku filan inama almu'minuuna ikhwatun ayaa la yidhi macno kale oo isugaar isugu walaashadaan maba ta'allaba ayib qaala xadatanaa khaalid bnu maqhladin marka waxaa la yaab le mararka qaar waad yaabaysaa dadkii boqolaal koox qofkii wuxuu leeyahay koox in laga dhex sameeyo islaamka waa bannaan tahay isaga kooxdiisa in koox laga dhex sameeyana ma ogola markii koox laga dhex sameeyo kooxi ka fallaagowdo wuxuu leeyahay fidnaa ninkan wadaa ee ninkan islaamkiiba u fidno ku wadaa maxaa loo dhihi waaya male male dadkii marka wax gar iyagii marka ku ceshan baa jirto iyaga ay laakiin aynan rabin ninkii islaamnimada kugula shaqeeyi waayena oo iimaanka iyo islaamnimada iyo salaadda aada isla tukataan oo jamaacadii masaajidka ku wada oogeysaan ninkii diiday inuu kugula shaqeeyo mac salaama isaga marka de maxaa kalaad maxaa kalaad si sidee kalaad u dhihi lahayd ila shaqeyn raabidka kale ee isu kiin xiri karee ka weyn islaamnimadu maxay tahay ma leh qala xadaثna khalid bnu mkldin qala xadaثna sulayman bnu bilaal qala xadaثanii cabdالرaحman bn الxariث an cmr bni شhucayb can abihi can jadihi qaal jalasa الnabiyu sal ll ly slam caama alfatxi ayuu fariistay calaa daraji اlkacbati kacbada yani jaranjaradeeda faxamid allaha waatnaa calayhi uma qaal man kana lahu xilfun qofkii xilfi lahaa fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada lam yazidhu lislaamu islaamka uma ziyaadinin xilfigaa ilaa shiddatan adkayn maahan yacnii ninkii xilfi waqtigii jaahiliga ku jiray islaamku waa sii adkeeyey unkaas hala baabi'iye ma dhihin hala sii adkeeyo yidhi dii jaahiligii marka jiray dad isku dhaarsaday inay masaakiinta caawiyaan agoonta inay u kaalmeeyaan madluumka u gargaaraan jaahiliyadii dadkii saa ku heshiiyey islaamku waa sii adkeeyey un heshiiskaas walaa hijrata hijrana ma jirta bacda alfatxi markii maka la furtay kadib saasuu yihi riwaayada tirmidi baa waxay sii caddaysay marka ay tiri kitaabu siyar buu ku keenay tirmidi xadiidkan wuxuu yidhi awfuu bixilfi ljaahiliyati oofiya ayb xilfigii jaahiliga ilaaliya oo oofiya fainahu laa yaziiduhu ilaa shiddatan islaamku adkayn maane wax kale uma ziyaadinayo walaa tuxdisuu xilfan fi lislaam islaamka dhexdiisa laakiin hadda kadib ha ka samayninina xilfi dambe laakiin iimaankaa ku filan dadke hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed